الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وعلى كل حال فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم ما أمره الله بيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه sheekhu markuu ka soo hadlay raxmat ullaahi tacaala caleyh shubahaadkii ay ku andacoonayeen qolyaha ilaahay u sharig yeela ee islaamkana sheegta markuu soo dhammeeyey wuxuu ihi wacalaa kulli xaal <clears throat> si kastaba noqotee falwaajibu waajibka saaran calaa kulli man italaca nin walbo arka ama ogaada calaa shayin shay oo min hadihi alaqwaal aqwaashan shirkiga iyo kufriyaadka ka mid a ah, iyo wal afcaal iyo falalka allatii falalkaasi aqwaashaasoo itasafa biha ay ku tilmaanaadeen almuctaqiduuna kuwa rumaysan fil amwaati dadka dhintay waajibka saaran waxawey ninkaa ogaaday ama aqoonta leh ama daalibka ah <clears throat> an yuballiqahum inuu gaadhsiiyo dadkaas alxujata asharciyata garta diineed xujada waa kitaabkii sunnada iyo wixii daliil sharciga ah loo jeedaa wayubayina inuu u caddeeyaa waajibku ah lahum qabuuriyiinta iyo mushrikiinta maa amarahu allahu bayaana ilaahay wuxuu amray in la caddeeyo inuu caddeeyo oo wa akhada rabbi ku qabtay oo ku qaaday calayhi dushiisa almihaaqa ballan iyo cahdi oo waa maxay allaa yaktumah inuusan latubayinuunahu linaasi walaa taktumuunaba ilah yihi subxana wa tacala marka wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila bilisaani qowmihi liyubayina lahum marka tabyiinkaas ayaa la yska rabaa wey ilaahayna ballan kaga qaaday ambiyada iyo muslimiinta kaleba kamaa xakaa dalika lana fi kitaabi اlcasiiz fayaquul siduu ilaahay noo soo guuriyey kama xakaa dalika ay naqala dalika lana fi kitaabi alcasiiz kitaabka sharafta badnaaba ilahay hawshaa ku sheegay aayado qur-aanana ku yimid fayaquul yaquul daalibku ama ardaygu wuxuu odhanhayaa ama ninka caalimka ee wixii arkay wuxuu odhanayaa liman saara ruuxi wuxuu ku dhahayaa liman saara yadcu lamwaata yadcu alamwaat ninka noqday inuu baryo hayo oo mxuuha ah, dhaqankiisu noqday inuu baryo amwaada cinda alxaajaati baahi markay timaado oo wayastakiiu kaalmaysanaya bihim ayaga cinda xuluuli musiibaati musiibooyinku markay dhacaan ilan awliye iyo ahlu qaabuur waxaa la baryaa markay musiibo timaado ama xaajo timaado ama baahi timaadoay ka daba wareegaystaan oo loo qaylido la gargaarsadaa oo wayanduru lahum annuduur oo markaa u nadarhaya ama u shardahaya nuduur jamcu nadrin waa sharadka qubuurta loo galayo awliyada waa taqaanaan waana shay waajib uu ruuxu sheegay ilzaamu lmari calaa nafsihi bishayin wey oo taaca ah marka man nadara an yuiica allaha falyuic waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih weeyaan laakiin hadda kuwaana iyagu nadarka ay galahayaan nadar ilaahay ma ahe waa nadar awliyada ay u galaan weeye ode waa taqaanaan oo wayanxar uu u gowracayo lahum nuxuur markuu arko wa yucadimuhum weynanaya tacdiima rabbi subxaanah rabbi sida loo weynayo kale tacdiiman ka waxaasoo awliyaa loo baryay ahlu qaabuur dadka caamada ama muntasibiinta ama qubuuriyiinta waa waxaa u geeyey niyo wanaag iyo khayr doon baa u geeyey ilaa alimaam araasi kitaabkiisa tafsiirka ah waman araada alaakhirata wasaca laha sacya aayaddaa markuu fasirahayo yaa wuxuu leeyahay xataa qolyaha mushrikiinta cubaadul awthaanka ah waxaa u geeyay shirkigan iyo gaalnimadan ictiqaad wanaag oo muxuu yahay tawiil baa ugeeyey tawiilku muxuu yahay waxay maadaama idinku aad cusaa tihiin oo dembigiinnu badan yahay o ilahay aad ka fogtihiin gacmahan dhiigga aad ku wadataan ama aafaysane macsiyada aad ku samaysay ilahay uma taagi kartaan dad sulxo ah, ahlu khayr oo awliya iyo malaa'ig iyo ambiye iyo ahlu khayr nadiif oo suusuubi ah dadkaasi ee muxuu ahaaye ku qabsada xadhigga ku qabsada ayaguona ilahay idinla hadleen dariiqaasuu gaalnimada ku bilaabatay buui shirki kor kasta iyo kufri kastana ta'wiil baa keena alimaam ibnuqayim asaguna waa ka daray kitaabkiisa axkaamu ahli dimma wuxuu ku sheegay xataa saabi'iinta hore mushrikiinta ahaa ee ruuxaaniyaadkii iyo malaa'igta caabudi jiray ayaguna sababka inay la yimaadeen sidaa darteed alimaam ibnu qudaama kitaabkiisa rawdat naadir wuxuu yidhi kullu kaafirin waa mutaawil gaal kasta mutaawil wey fircoon oo jaaxid ahaa ee laga bilaabo ibliis mutaawil mutaawil bu ah wuxuu ilaahayow maxaad anood iga abuurtay naar maxaad ii amartay inaan dhoobo wa in axad laga abuura aan u sujuudo khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin marka wuxuu ihi qiyaasku wuxuu keenayaa caqliga ama nidaamka adduunyada wuxuu keenayaa iyo siyaasadda sharciga waxay keenaysaa buuhi allow faadilku in asaga loo sujuudo marka anaa faadil ah waxaan anugu ku fadli badnaadoon aadam kaga fiicanahay asalkayga lanna ninka asalkiisu iyo atarkiisu iyo asalkiisu wanaagsan yahay waxaa ka dhalan farciisu inuu wanaagsanaado idan fuduul اlusuul waxaa ka dhalanhaya mxua fuduul اlfuruuc marka wuxuu uhi maadaamana dab layga abuuray iyo nuur iyo naartaas layga abuuray waxaan ka qiimo badnahay axadka dhooba laga abuuray marka waxay ahayd aadam aniga inuu ii sujuudo ood amarto ilaahu aniga in lai sujuudo halkaasuu ka beryay awalu man qaasa ibliis qiyaaska iska ilaaliyay salafku dhihi jireen qiyaas waxaa ku dhumay ibliis markaas ku gaaloobay awshaawl khatara wey dadkan waxaasay ku wareegaysanayaan tacdiimka alla uu lahaabay marka awliyadii ahlqaabuurku siiyeen maxaa waajib kuga ah ana hada aladii yafcaluunahu waxay samaynhayaan dadka islaamka sheegta huwa shirku aladii kana calayhi aljaahiliyatu shirkigii ay carab iyo dadkii nabi maxamed loo soo diray uu la kulmay ay ku sugnaayeen wey wahwa kaas shirkigaasna waa aladii bacaa allahu rasuulahu bihadmihi ilahayna rasuulkiisa uu la soo diray inuu dumiyo xadiidka camr bn cabasata sulami fii saxiixi muslim waad garanaysaan riwaayaadkiisa waxaa ka mida markuu nabi allow wuxuu ihi maxaa lagula soo diray maxaa tahay nabi baan ahay nabi muxuu yahay allah i soo diray waa lii waxyoodaa maxaa lagula soo diray nabi allow intaanan islaamin aan ogaada xaalkaadi nabi wuxuu ihi waxaa lala soo diray ilaahay keligii in la caabudo wa silat alarxaam wa kasri alawthaan awhaantii macbuudaadka awthaan jamcu wathan wاlwathanu waa maa cubida min duuni اllah kulu macbuudin min duuni اllaah in la burburiyo oo la baabashaa lale soo diray waa haaya min haayaati الrusul wey oo waanzla kutubahu ilaahay kutubtiisa uu kusoo dejiyey fii dami in la cayo la cambaareeyo wa akhada calى الnabiyiina ambiyadana uu ku qabto an yuballiquu inay gaadhsiiyaan cibaadahu unka ilaahay annahum ayagu laa yu'minuuna inaysan rabbi rumaynayn iimaan dhabo xaqiiqo ah xataa yakhlusuu ilaa ay ka saafi noqdaan xataa yukhlisuu cafwan ilaa u saafigareeyaan lahu ilaahay atawxiida waxididda oo wayacbuduhu waxda alla keligay caabudaan tawxiid dhaba iyo addoonnimo dhaba lagaa heli maayo ilaad rabbigu ku abuuray khaaliqa aad u saafigaraysa cibaadada iyo tawxiidka idan faidaa calimuu markay ogaadaan mushrikiinta qubuuriyiinta bi haada cilman laa yabqa macahu shak walaa shubha uma asaruu calaa ma hum fiihi min alطuqyaani wاlkufri bاraxmaan wajaba calayhim wuxuu leeyahay dadkaasi warkooda waa caddaaday shirkiga carbeed inay ku jiraana waa caddaaday gaalnimadu bannaankay taallaa laakiin intaan wax u caddaynayno seefta yaan lagu boobin buu sheekhu leeyahay yaan la midi raacinin xogow ogeysiis maku idhi waa kayd rageed baa layidhi hebelow maku idhi waa kayd rageed war ma kuu sheegay hadalka asaga hadda haa idan hadalka aan kuu sheegay baad ilowday hadhow markaad khaldanto dhegta salkeed aan ku taabanhaya a markaad tiraahdo waxaad dhihi shalay maanan kuu digin nin kuu dilaybaa kuu digaybaa ee kuma dilinna waa la idan intaana weli aanna seefta ku boobin ee la midi raacinin buu sheekhu leeyahay bayaan ha la siiyo bayaanka laba boqol oo sanoaanu soo wadnay ma tahay mise laba boqol oo sano bay socotay wadaadihii soomaaliyada xamar iyo koonfur joogay bayaanaadkay ka direen gedo luuq beled xaawo xamar marko iyo barawa ay ka direen maqaalaadkii waxaa lagu nashan jiray majalat اlhadyi الnabowi majalat اlhadyi الnabowi waa lagu nashan jiray wadaadda soomaaliyeed yadcuuna ila الtawxiid wa muxaarabat الshirk maqaaladay soomaaliya ka diraan iyo waaqaca soomaliya shirkiga ka jira baa waxaa lagu nashan jiray majalat اlhadyi الnabowi oo masr qaahire ka soo bixi jirtay kun sagaal boqol konton iyo afartii konton iyo shantii konton iyo labadii konton iyo lixdii goormay baashan soo bilaabatay waadaa iyagu ururkooda ka hadlo yidhahda toddobaatan iyo labadii baan dacwada bilownay ee siddeetan iyo lixdii baan howlahan samaynay taa waa masaa'il kale waa niman xisaabo kale wato wey hadda ka horran waan kuu sheegay sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu moxamed cabdilwahaab saaxiibu fatxi oo geeriyooday boqol iyo konton sano ka hor ayaa wuxuu kitaabka adurasaniya ku leeyahay wadamaha caalam islaami maanta ka jira kulligood lama odhan karo waa daaru kufr maxaa jira addacwa tawxiidiya oo awogay uu la yimid oo uu bilaabay caalam meelo badan bay gaadhay wadamaha ay gaadheen dacwa tawxiidiya maanta ay ka taagan tahay waxaa ka mida ah buu sheekhu yidhi afghanistan iyo soomaaliya kitaabka addura saniya mujalladka sagaal laba boqol konton iyo lixa laga akhriyo waa goorma boqol iyo konton sano ka hor sheekh cali majeerteen geeridiisii waxaa laga joogaa boqol afartan iyo shan sano wax ka badan markuu la taagnaa waxa ariga loo qaro mxuua qubuuraha waa xaaraan wamaa uhila liayrma ukulo wamaa uhila lihayrlahi iyo ari qabuureedka markuu taag uu lahaa gab yahay masaafaadkiisii goormay ahay intaan taaba lagaan sheekh nuudiin celcelow hadda dhintay mxuu aha waadhow dhintay kitaabkiisii layidha kitaabkiisi la odhan jiray hidaayat lmustafiid fii cilmi tawxiid wuxuu ku sheegay afar boqol iyo labaatan aayadood oo shirkiga ka degaysa iyo boqol iyo oo shirki ka digaysa calaa ariiqati asuaali calaa ariiqi su'aali waljawaab waxaa la daabacay kitaabkaas shan shilinoo soomaalila qiimihiisu ah sicirka lagu iibsanaya xamar uu manshuur ku ahaa culimmadii ashar iyo masrna ay taqdiimiyeen sheekhu lshar sheekhu mufti misra baa taqdiimiyey waxaa la daabacay kun sagaal boqol qiimaha lagu iibsada muxuu ahaa shan shilin oo soomaali ah tawxiidkan waaharo soomaaliya ka bilowday wadaadda muxuuha hadda ayagoo siyaasada ku socdo reer macalin ah warkooda yaan lagugu lugaynin dadka fariintan waanu gaadhsiinay wixii hadda ka dambeeya waxaa weeye ama ka horba ninkii shirki laga kari waayo waa la midi raacinhaya inuu asagu toobad keeno oo warkiisa caddaystaba mooyeen wax noogu hadhay ma jiraan fa inamaa calayka albalaaq wa cani lbayaan waa gaadhay hawshaasi bannaankay taallaa sharcigu xujadan waxay ku qumaysaa buluuqa keliya in ruuxu shubahaadka ay ka dhammaadaan shardi ma aha nabigu wuxuu uhi waladii nafsu muxamadin biyadi xadiidka abu hurayra fi saxiixi muslim laa yasmacu bi axadu min hadi اlummati yahuudiyin walaa nasraaniyin uma lam yu'min biاladii ursiltu bihi ila kana min asxaabi الnaar laa yasmacu bi samaacan baa la shardiyaa oo shubahaadku ka dhammaadaan oo lagu kala baxo waxaan hadda kuwar ku fidnoono weeye toban sano ka hor baan waa nidhi muxuu ahaa takfiir baan radayna markaasaan iyagana ku tumannay masaa'il badanoo kalena indhaha kaga istaagnay waxyaabahaas waa horaa lagu soo jabay wax jira ma ah buluuq baa la shardiyaa ina ruuxan xujadu gaadho baa shardi ah xujada gaadhaysa sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ihi imaa in lafdiga iyo macnahaba uu gaadho ruuxii iyo imaa in xugumkii macnuhu u gaadho soomaali badan waxaa laga yaabaa tafsiirka ma yaqaanaan laakiin qur-aanka wuxuu sheegay af soomaalihaan bay ku yaqaanaan macnihiisoo dhan bay hayaan ninka soomaaliga maanta haddii la yidhaahdo waxaad diinta ka taqaan ama culimo ka soo gaadhay yeedi oo iska sheeg annagaa qorayno waa kaa qoraynaay toban mujallad buu qorhaya culummo weeye soomaalidu caalam alcarabi waalislaami dadka ugu aqoon ron weeye marka laga hadlaayo fikirkooda iyo maskaxaan iyo waxay fahamsan yihiin orad caalam islaami intaa tagta dhegaysa idaacadooda wa culimada la weydiinhayo culummada shaashaadka soo fadhiistay qanawaadka fadhiistay carbeed su la weydiin ee dalabadoodu iyo ardadoodu weydiin dhegayso waa arrin caasha garatayo somaali waa hore ay ka fadhibaa lala taagan yahay sheekhsaan maxaan ka yeelaa ninka soomaaliga inuu iska xishoodo waa laga yaabaa ama afkan cajamiga uu dhib u keeno ama carabi uusan aqoonin waa dhici kartaa laakiin waxaa weeye haddaanaynu sidii muxuu ahaaye hindiya iyo bakistan iyo bangladesh waxaynu naqaanaa an af soomaaliya ku qoran lahayn oo loo baxsan laha wadaadii hindiya joogay bangladesh iyo mxuu ahay bakistan dhulka luqatu urdu ku qoraan carabi ma yaqaanaan urdu bay ku qorhayaan niman urduga iyo carabi isla yaqaanaan helhaya way tarjumhayaan carabi ubada kutub waaweyn bay noqdeen ninka hadda caanka abulacla almawduudi ee la yaqaana ee mufakerka ee faqiiha ee ummadda ilahay ku anfacay in badan oo ka mid a ma kaana yaktub alcarabiya wuxuu wax ku qori jiray urdu wax ku qori jiray kadibna waxaa loo turjum loo bedeli jiray carabi kutubda aragtayna fara badan ee ee ururaha iyo xarakiyiintu aad u isticmaalaan ee musiibada ay culus diin badanna xambaarsan waxaa lagu qoray asalkiisii hore af soomaaliya oo kale lagu qoray kadibna wadaadda afka yaqaana baa bedelay gabagabadu waxaa weeye fariinta sheekha uu sheegahayo ummadda waa horey gaadhay iyadoo sidaa tahay xaaladaha qaarkood iyo dad khaasa iyo qadiya mucayanoo qaadi iyo xaakim loo keenay labtirkeedu in la lafa bixiyo oo si fiican laska hubsa iskaga baahan laakiin xujadu falilaahi alxujat lbaaliga ummaddan xujadu waa gaadhay diinta ilaahay waa ka warqabaan waana lagu kar leeyahay qaata wahaabiyaad tihiin diintii baad ku ciyaaraysaan akhwaan baad tihiin talabii baad ka timaadeen argixisaad tihiin bay ka dhammaan la'yihiin intaaba nabiga waa lagu lahaa saaxir baad tahay kaahin baad tahay benaalaa tahay awaliin baa tahay bal kufaaru qurayshi carabta kale iyo gaalo kaleba oo ka horraysayba ambiyada markay la dagaa marro badan waxay dhihi jireen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka wan yahay waana ka cizo badan yahay inuu bini aadam wax soo dhibto ilaahay abacaa allahu bashar rasuula ilaahay hadduu doono malaa'ig buu soo diri lahaabay dheheen walow shaaa rabbuna hee la anzala malaa'ika tacdiim iyo taqdiis baa ugeeyo waxay leeyiin ilaahay markuu fariin gudbinhayo malaa'ig muu soo diro wadaadkan yara miskiinka agoonka ah ee aabbihii dhintay ee dhambaalka la ordayay muxuu yahay tacdiimka marbaad ku gaaloobaysaa ilaahay weynayntaaba lagu gaalooba l alamir sancaani ilaahay weynaynta aad weynayn hadduusan xuduud sharciga ah ku socon ad ku gaaloobaysaa leanna way kula antaraaraysa maxay dhahen kufaaru quraysh maxay isu qaawiyeen markay dawaafan wa isqaawiyen calalkan mulluq iska siinhaya xalaalihii iyo dharkii miyi kala yimaadeen bay dhigahayaan xaramka markay soo galan way siibahayaan ninka xaramka yimid haddii qaraabo iyo ahl uu ku leeyahay maka iyo macrifo oy maryo siiyaan maryaha la siiyey buu ku dhawaafahaya hadduu macrifo iyo qaraabo waayo intuu sii qabiba waa iska dhiga isagoo mudhaya gacan ayuu dhawaafahaya markaasay haweeneyda odhanaysaa alyawma yabdu kullahu eh, yabdu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu waa musiibo wey markii la weydiiyey waxay dhaheen dharkii ilahay aan ku caasinay een beentan ku sheegnay een ku sinaysanay een khamrada ku cabnay ilaahay xaramkiisa inaan kula dawaafna ceeb wey ilaahay waxaan joojiya le ilahay baana amray dheh halkaasay lama wallahu amarna biha qul in allaha laa yamuru bilfaxsha baa ka dambaysa hawshaan waxaa weeye waxaan oga jeedaa xujada ilaahay iyo garti diimiyeed ummaddan waa gaadhay awood ma la tiri oo maamusho unbaa lala yahay soomaali lagu kari waa xaqa qaata oo raaca u hogaansama maalinkay kaa cabsan hayaanna waa awliya ilaahi toosan weeye oo calankay saa ululahayaan maalinkay ogaatay inaad xagal daacdooda weeqdayna buunkay kugu yeedhin hayaan wayba kugu orinba waaba n qoysaan la yaabno wey qoyskan qoys la arkayba ma aha qoys qoyskan soomaaliyeed maalinkay ku ogaadaa inaad awood badanto ninka ay ninkii farku saara aad shan saari karto waxay ku nabiba baa tahayba adugu labaatan sano wax ku dhama maanan aragba ilaahay baa noo kaa keenay adigii baa xagaldaaci gobi wey liclaay ma jabtaa la yidhi xagaldaacu waa badan yahay ambiya muxuu ahaaye wakaayi min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili wamaa dacufuu ma stakaanuu laabudda waad daciifaysa ambiya la laayay qul falima taqtulna ambiyaa allahi min qabl in kuntum mu'miniin hawshaani ma aha in lagu dilo ama laga adkaado ama lagu jabiyo guuldaro lama yidhaahdo guushu waa in mabda aad faafo way ummadana gaadho fariintan ummadda waa inay gaadho ama awoodda malatari saaca bisaaca wa yowmun laka wa yowman caleyka walxarbu sijaal leannu haddaad weligaaba guulaysato ood had iyo goor un guul ilaa guul guul ilaa guul adaaba cujbi isgelinba waxbaad ismoodi in marmar lagu jabiyo lagu qanjiidhiyo ood adoonimo ogaato inaad addoon tahay waa min alcubuudiya sheeh maxamed cabdiwahaab kitaabu tawxiid waad aragteen bay la tahay hazaa'imkii nabi maxamed ku dhacay xiliyuu dagaalamaya qeyba ka miduu soo qaaday wa fiihi waxaa ku jira buuhi daliil nabigu inuu addoon ilaahay yahay oo xaggey kaga jirtaa in marna uu adkaan marna laga adkaan waxay kutusa inuu addoon ilaahay oo daciifaya uusan awliyaa mxuu uusan ahayn rabbi ahayn khaaliqna ahayn nabigu hadduu khaaliqya ama awood kale leeyahay ka baxsan biniaadinimada waxoo dhan buu baabi'in lahaa soo maa ayagoo dhan ba afuufi lagu kala tegi laha adunka dhanba abadan idan nabiga hayb baa loo sheegay waxyi baa loo sheegay wax badan buu ogaa mararka qaarkood hashiisa intay fakato oo xadhiggeed u galo ayaa yaa la waayay meelay ka baxday intii la guuraa nabi hashaada ilma hayno ha la doona xag ka doona xag ka doona lama hayo nabiguna garan mayo hash hashi geeday daaqaysay baa xadhiggii qoorta ugu xidhnaa baa gallaan u qabsaday markaasay meesha ku rafaadsantahay munaafiq baa wuxuu ihi wuxuu nagu wareeriyey cirkaa laga soo warramaayo haduu nabi yahay hashiisa meeshay ku jirta muu sheego annaguba na wareeriyey marka nabiga lagu wiirsaday jibriil baa yimid xogta dhiibay waxaa lii hashi nebi maxamed hashaadii xaggana ma jirto qowga asaga dhankiisa kaley daaqaysay geed baa u galay dhuunta halkaasay ku rafaadsan hasha u taga ka soo furaa lahayd nabigu wuxuu u hebel laba saxaabi wuxu hi halkaas jib soo qabta xogtii uu munaafiqu yidhi nabiga waa loo sheegay waxaa nin munaafiqu meeshaa fadhiyaa sidaa la soco ila nabigu ma ogeyn hashan agga jirtaayo doonaa layidhi xaaskiisuu ummadda ugu jeclaa ilaaqan aadamahao dhan ugu jeclaa basharka nool xilligaa asaga ah ugu jeclaa caaishay ahayd nabigaa sheegay nabig alla waxa man axabu nnaasi ilayk caaishatu min alrijaal abuuha lagu kala tegey yaa wax laga sheegooo la iftireeyooo lili way been laga sheegay markaasuu nabigu muddo ku dhow ama ka badan ayuu nabiga ku rafaatana xogta u caddaan weyda ilaa uu ku sigtay reerkiisu inuu furo oo ka tashaday nabigu hayb ma ogayn wixii loo sheego unbuu ogaa howlaha o dhan waxay kutusay inuu nabigu addoon ilaahay yahay xogta la siiyo un keliya oo ku dhaqmahayo walow kunta aclamu alhayba lastaktir min alkhayr khayrkan waa maal iyo adduunya layii intaan la gaadhin baa eh, khayrka janno iyo aakharo almihim xogtan iyo fariintan inay gaadho oo mabda adoo faafaa guul la yidhaahdaa in mar lagu jabiyo ama aada wax jabisana guul mutlaqa ma aha muhiimaddu waxaa fariintan tawxiidiga waa inay faafto ummaddana gaadho dadkuna waxaan xaqiiqadiisa ay fahmaan shay kasta wuxuu yahay siduu yahay loo ogaado alimaam sayid qutb wuxuu yihi raxmat ullaahi tacaala caley ummadda muslimiinta dhibkeedaan baadhay buu fi fii khilaali arbaciina afartan sano oo u dambeysa dhibkana haystay baan dib u firshay buuhi kadib markaan ogaaday baan haddana dib u foofay buuhi laga soo bilaaba alquruun almufadal wixii ka dambeey ilaa yowmina hada dhibka muslimiinta waxaa weeye buu xumaanti baan la fahmin baris waxay tahay waxa inuu xun yahay iyo xaqiiqadiisa lama fahmin buu shirkiga xaqiiqadiisa lama fahmin buu dadka dhibka haysta waxaa weeye in badan oo kamida ah wixii lagu gaaloobayay ama diinta lagaga baxay ama shirkiga ahaa ama alla lagaga fogaanayay baan calaa xaqiiqati loo aaminsanayn kadibna waxaad arkaysaa nin walad wada walageliyey ama muxuu ahaaye bokos ku wada riday tawxiid iyo shirki kadibna ku gaardinhayo muslim anay ku leh oo isku wata kitaabka ilaahi waa munazal dastuurkuna waa muqadas labadoo isku laab jeebkaa dambageliba kood ama halkanuu wada gashanhaya war isma qabtaan isma keenaani waa isku guban hayaane ama ama shirkigaa lagugu xukumay ama muslim baad noqon mooyeene intii laysku qabto isku meel ma galaan abadan wuxuu aaminsan yahay inuu muslimna ahaado ilaahayna saa ku caabudo wa maca daalika uu u xuguntamo ilaahay khayrkii uu gartiisa u geysta muxuua qaanuun iyo taaquud wuxuu ogol yahay asagoon lagu qasbin inuu gaal xukumo maamulo kuna maamulo sharci kitaabka ilaahay khilaafsan wuxuu aaminsan yahay inuu uh, nabigaan jeclay buu ku leeyahay inuu khilaafana waa diyaar buu yahay marka nebi maxamed baa sidan yidhi la yidhaahdo sheekh hebella sidan yidhi wuxuu leeyahy sheekh hebel baan raacahaya ilaa lagu dagaalamay nabi ciise markuu soo dego madhabkee ummadda ku maamuli doonaa axnaaf waxay dhaheen madhab alxanafiya nabi ciise markuu yimaado laabudda an yakuuna xanafiyan muslimiintuna wuxuu ku xukumi doonaa madhab alaxnaaf ilaa bacdulxanafiya yidhahdeen ninka xanafiga gabadh shaaficiyada ma guursan karo cafwan gabadhiisa nin shaafici ma guurin kara yidhahdeen maxaa l waa shukaag bay yidhahdeen liannahum waxay qabaan oy dhahaan ana mu'minun in shaa allah ninka yidhaha ana mu'minun in shaa allahna waa kaafir bay dhaheen liannahu shaka fii iimaanihi waa inaga soo maray idan nin noocaasa gabadhu dhalay ma guursan kartid gabadhaada uma guurin kartaan ujeeda cafwan leanna waa gaale eh laakiin waxaa bannaan bay yidhaahdeen adugu inaad ka guursato gabadhiisa adigoo xanafi ah gabadh shaaficida waad guursan kartaa laakiin adigoo ah gabadhaada nin shaafici uma guurin karti bay yidhahdeen maxaa jiraa la yidhi waxay dhahen waa ka ahli kitaab ahlu kitaabku inaan ka guursanaa noo bannaan laakiin uma bannaanahee gabdhaha yaga inay guursadaan ma tahay mise ma aha tanziilan bihi mansilata ahli bay dhaheen shaaficiyadu waxaan ka soo qaadaynaa ka ahli kitaab wadaadkii sidaa u fatwooda waxaa la yidhi waxaa ta anta mufti taqalaynba waa loo bogay ilaan axnaaftu marka hore waxay aaminsaneen bataatanba gabadhaada nin shaafici uma guurin kartid wadaadka asaguu yidhi gabadhaada u guurin maysid laakiin waynu ka guursanaynaa ayaa ka aqoon badan kii kale waxaa loo bixiyey mufti taqalayn dhibku waa nahaysta marka waxaa weeye shay kasta sidii waa inaan u xaqu inuu xaq yahay waa inuu fahno baatilku inuu baatil yahay shirkigu waa inuu shirki yahay markay reebal soo qaadaan iyo markay wadaadda soo qaadaan iyo markay caamo ku dhacdo waa inuu isku xugum yahay niman mujaahidiin ahaay oo labaatan sana dagaalamayay baa shirki xambaartay waa inaa dhan mushrikiin wey caamo shalay soo islaamtay baa shirki ku dhacda waxaan leha waa mushrikiin laakiin inta wax loo cadaynayaan la dilin oo yaan la tagfiirin oo xukumki aan lagu oofinin qolyo aan qaraaba nahay baa dhex fadhiistay gaalnimadii lix iyo soddon waxaan leedahay mushrikiin iyo gaalnimaa tihiin qolyo shisheeya ah oo saqiir gowracdan ka dhexeeyo ayaa hawsha dhex fadhiistay nafsa shay shay walba sidiiyo waa in loo sheego xaqu waa xaq dadkiisana ahlu xaq weeye baatilkuna waa baatil dadkiisana waa ahlu ahlulbaatil xaqiiqadaasun la fahmin waxba socon maayo waa runtii waxaana haysa waa sidaas mar waxaynu taageerray qaqablayaal mar waxaynu taageerray dowladda cabdillaahi yuusuf tii cabdiqaasin salaa tii cali eh, mahadi soco hadda waxaan saaranay muxuu ahaayey eh, tii shariif naftaa naga baxdayba meelaan u soconnay meelaan ka socma naqan wadaadka yidhaha warkaale ee kitaabkii ilaahay ku xuguntama ilaahayna ka cabsada dalkiinina maamusho dadna iska dhigana ahay waxaa ladhi ahay argixiso weeye nabaddiid weeye dhiiggii islaamkay bannaysan hayaan balaaya daadan hayaa oo wixii mooryaan baabaysa la sheegi maayo waxay gaalo baabaysa la sheegi maayo haddaba waad maqlayseen gaalkacyo waxa ka socda shalay iyo maanta in laisku xaaqmo eber qolyihii daaro isbaabiyeen waad maqlaysa eber iska dhigeen wadaad miskiinaa lagu yidhi oo maktabad hayste hawshaa riwaayadii daaroodba iyagaa la weydiinhaya hadday khaldanto wadaad maktabad hayste baa la yidhi muxuu aha ma soo dhow wareeji ninkii maktabadda kaaga shaqeynaya waa ma argixiso wey wadaadkii baa lala tegay baf haddana kii meesha baa layidhi waa nin u shaqaynayo shaqaalaho maktabadda ka shaqaynaya baa lala tegay baa le meelay geeyeen ma dileen ma daayen war ooma hayo haddana kii dukaan kalaaya maktabadda baa la yidhahda lafteedaan ku rabnaaba dagaalkii ka bilowday aminkan waa socda toddobaatan bay dhimashadu maraysaa baa le toddobaatan lagu baaba'ay yaa wada b s baa wada ashaarla dirir ciidankii daraawiishta hawlihii daaroodka war darawish meesha ma joogtee darawish nimankaa la dagaalamay ahaayon la yaqaanee kuwa waa kuwa gaalo u shaqeeya daraawiish nimankii la yidhi niman waxay ahaayeen muxuu ahaayey ee la duub cad la yidhaahdo oo dagaalamo oo gaalada markaa kan ku haliila oo ku takbiirsada oo laga samray ahaayeen taariikhdooda adduunka manshuur ku tahay daraawiish waxaa loo bixiyey ciidamihii soomaaliya qaybo ka mid oo dawaaqiid ahaa mushrikiin haddana kuwa ayagu murtadiinaba la baxay daraawiish oo maraykan iyo reer yurub u shaqeeyo la yaqaano warkooda cad yahay muhiimaddu marka asmaada iyo tilmaamaha la qaadanaya calamada ma ahe waa nuxurka iyo xaqiiqada meesha ka jirta hawsha waa in loo fahmo hadaan la fahmin oo intii geed lagu waabo lagaaga dhiga muxuu ahay meel la degi karo waad ku rafaadaysaa geedah yaan laisku waabin runtaa laisu sheego geed sarawaabka wax badan ku socon waa waasha soomaalida waxay yidhahdaan muxuu ahay milil korkii lama dhayo boogtu markay aabuuqdo ama xumaato waa in ti la jeexo hilib hilibxunka lasoo saara malaxda iyo maasha laga sii daayo si fiican loo cilaajiyo wey ayadoo iska humbursanoo kusadada korkan wax ka marmariso odan dilaacinin ama aan la jeexin weligeed waxa weeye wax kordhayaan lama arko sheekhu wuxuu yidhi marka faidaa calimuu markay ogaadaan bi haada arrinkaynu soo sheegnay cilman ogaasho laa yabqa uusan haynin macahu la jirankiisa shakun shaki iyo walaa shubhatun qiil midnaba uma intaa kadibna asaruu ay ku dhaga adeegaan calaa maa hum fiihi min aduqyaan waxay ku sugnaayeenoo xadgudub ah shirki iyo bidco laga kari waayo iyo wlkufri biraxmaan allaha raxmaan in lagu gaaloobo wajaba calayhi ruuxa muslimka waxaa ku waajibaya an yukhbirahum inuu u sheego biannahum idaa lam yafcaluu cafwan idaa lam yaqlacuu haddaysan ka fuqin oysan ka hadhin can hadi اlghiwaaya baadidan hiwaaya waa dalaalka iyo baadida iyo dhumida min alghayi oo ayacuudu aysan usoo laabanin ilaa ma jaaahum bihi rasuul اllah rasuulku wuxuu la yimid aysan usoo laabanin oo min alhidaayati hanuuna caksu lkhiwaaya weeye faqad xalla dimaa'uhum wa amwaaluhum dhiigoodii baa bannaanaday iyo xoolahooda fa in rajacuu hadday soo laabtaan oo gaalnimada ay ka soo laabtaan falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey wailaa fasayfu hadday ka soo noqon waayaan seef baa huwa alxakamu alcadlu ah ama huwa alxukmu alcadlu seef baa xukumka caadilka ah xukumka garsooraha ah waa seef kamaa nataqa bihi alkitaabu almubayinu ama alkitaabu almubiin wa sunnatu sayidi اlmursaliin fii ikhwaanihim اlmushrikiin qur-aanka siduu ku hadlay qur-aankii caddaa ama sunnadii sayid اlmursaliin ay kitaabkii sunnada ku hadleen fii ikhwaanihim اlmushrikiin mushrikiinta kuwan walaalahooda carbeed ee ka horreeyey maxaa lagu xukumay in xaqa loo sheego hadday qaadaan waa ina laga adeego mowdku ka adeego umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha illa hadday is yeelaan faqad casama minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha waa lagu kala tegahaya fain taabuu wa aqaamuu salaa fa ikhwaanukum fi ddiin haddii kale gaalo way walaalihin diineed ma aha xukumku waa cad yahay bannaanka maqtacan sheekh wuxuu ka soo qaatay eh, kitaabkii maxamed ismaaciil alamir asancaani alkuxlaani kitaabkiisii aanu soo sheegnay tahiir اlاctiqaad baasaa u faahiyey wuxuu leeyahay isagu fain qulta faida kaanuu mushrikiina waj ila waxaad soo taxliiliseen dadkan islaamka sheegta ee tawxiidsada wa maca daalika ilaahay hayrkii baryahaya cuskanhaya u xuguntamahaya inay mushrikiin yihiin baad ka soo hadasheen wadaadda allow hadday mushrikiin yihiin maxaad ka leedihiin mallaynaysaa mise madaxa u salaaxaysaan baa la weydiiyey fain qulta faida kaanuu mushrikiina wajaba jihaaduhum wاsuluuku fiihim ma salaka rasuulu اllahi fi اlmushrikiin qultu waxaan leeyahay jawaabtu buu ihi ilaa haada dahaba طaa'ifaة min أئmaة اlcilmi faqaaluu yajibu أwala ducaaؤuhum ilى التwxiid ilى aakhirihi faman rajaca وأqara xuqina calayhi damhu wamaaluhu wadaraarih cafwan wman asara faqad abaaxa allahu minhu ma abaaxa lirasuulihi min almushrikiin halkaasuu isagu la maray nafsa shay wey intaan marka waa macdira ilaa rabbikum ee xujadu waa quntay ee waxaa weeye wadaaddaha waxaan leenahay intaynan seefta ku boobin ama aan aakaha lagu lisin xoogow dhambaal hala gaadh lajna dacwiya loo diro warka hala gaadhsiiy hadday qaadaan waayaan mawdku ha ka adeego ama idinku ku shiido ha idinka adeego wax udhexeeya ma jira in idinku aad godan iyagu go-aan wax udhexeeya ma jiraan mushrikiin madaxa loo salaaxi maaye runtaa la taabsiin runtu ninkay anfici weydana birta anfici wuxuu idhi alimaam maxamed wasiir wuxuu yidhi man lam yafacu alaqu mxuu ihi alxaqu الsaafi yanfacu alxadiid اlbaarid buuri xaq barax tiran ninku anfici waayo oo saafi ah bir qabowba anfici buuri bir qabow seefta ujeeda seeftu way qabowda marka saa laguu saara korkeeda laakiin marka lagu taabsiye afkeedu waxaa wey waa kulusha matmusama ah toori haddii lasoo bixiyo waa qabowda marka saa lagu saaro waa bir qabow baad ka dareemaysa laakiin marka lagu geliy warkaadaa caddaanhay marka nimankaa warkooda intaas wey maxaa yeelay qaacidadaasi waa qaacida qur'aaniya takfiiru ahli اlawthaan fii kuli zamaanin wa makaan waa qaacida qur'aaniya waxaan leenahay saddex qaacidaynu ka duulaynaa in allaha laa yucadibu axada min khalqihi xataa taquuma calayhi اlxuja waa qaacida qur qaadaa dhigay wma kuna mucadibiina حتى nabcaa rasuula aayado badan baa macnaha ku yimid qaacidada labaad ana allaha lam yursil ilى اlcarabi rasuula qabla muxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala axad aadamaa oo xujadiisu aysan gaarin cadaabi maayo ilaahay baa yidhi waxaa kaloo qaacido kalea carabti nabi maxamed loo soo diray hortii nabi looma dirin wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir litundira qowma ma undira aabbaa'uhum fahum haafiluun qur-aanku aayado badan oo dhowr ay macnaha ku yimid idan carabti nabiga ka horraysay maxaa u xugum ah qur-aanku wuxuu caddeeyey meelo badan hadda ka horna waynu tilmaanay nusuusna ay ku timid carabti nabiga ka horraysay ee aan soo gaarin dhowr qaybood bay ahaayeen qayb shirkina kumaysan dhicin iimaana lagama helin waa kux gooni ah laa shirki أكبر walaa كفر walaa iimaan lagama helin koox bay ahaayeen kooxna intay wax firfiiriyeen oy diimiin wax ka akhriyeen baa ilahay wuxuu ku hanuunshay cala almila alxanafiya diinu ibraahim milatu abina ibraahim almila alxaniifiya zayd ibni camr ibnu nufayl cadawi baa ka mid waana ku islaamay jannuuna kuga nabiga inoo sheegay alxunafaa ba loo carab bay ahaayeen qabla muxamed sal ly slam kooxda saddexaad waxay ahaayeen qolyo shirki ku dhacay qolyo shirki ku dhacay nabigu wuxuu in badan ka hadlay oo axaadiid badanoo mutawaatiro ah macnaheeda macnihu marka la feeriyo aayado qur-aan ay caddeeyeen in la cadaabayo kulligood kulligood waa la cadaabahayaa hade wadaado waxaad soo tiri in ana allaha laa yucadibu axada min khalqihi xataa taquuma calayhi اlxuja arisaaliya kufaaru quraysh oo nabi maxamed ka horraysay nabina aan loo dirin laa khaas walaa caam looma dirin binasi اlqur'aani اlcasiiz xaggana nabigu wuxuu caddeeyey in la cadaabahayo laba isqabadsiye marka waa yahay ilaahay addoon aan xujowdu gaadhin ma cadaabo iyo carabti nabiga ka horraysay waa la cadaabi kala daaya weeye oo maxaa jira carabti nebiga ka horraysay qur-aanku wuxuu caddeeyey in la cadaabahayo gaalana ay yihiin wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu ansaariya reer qaxdaan baa laga hadlayaa reer ahlu yatrib nabigoon iman nin baa leey gaalay ahaayeen maxay ku gaaloobeen yay beeniyeen nabi looma soo dirin wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir nabi looma soo dirin maxay ku kufanhayaan fii jaahiliya ow fii islaam ninka shirka akbara ku dhaca ilaahay khayrkiina caabudo waa kaafir takfiiru ahli lawthaan fii kulli zamaanin wa makaan waa qaacida mutarida wey nabiy llaahi maxamed aabihii buu hi ina abi wa abaaka fi nnaar cabdullaahi bin cabdilmualib oo wiil yar ah muxuu asagu eeday wاlqaacida اlusuuliya waa maxay kulu daliilin juز'iyin yumkinu ictibaaruhu kuliyan daliil kastoo juز'i ah waxaa sax ah waxaa laga dhigaa daliil caam ah yumkinu akhdu kulu daliilin juز'iyin aw daliilin khaasin waxaa dhici karta in loo qaato daliilan kuliyan laga dhigo sababtu maxay tahay cabdullaahi ibnu cabdilmualib muxuu eeday maxaa lagu cadaabay oo nabigu ina abii wa abaaka fi الnaar bayhaqi wuxuu ihi shaaficiy o dhan waxay idhaahdeen waxaa lagu cadaabahayaa liannahu maata cala الshirki wاlkufr kaana yacbudu maa yacbuduhu aabaa'uhu wa ajdaaduhu idan falxukmu yacumuhee bicumuumi cilatihi mata imise ma aha cabdullaahi in cabdilmualibo maxaad eeday waalidu rasuulilahi maxaad eeday mushrik baan ahaa naar baan ku galay idan fa kullu mushrikin yadkhulu الnaar ilan cilladan cammimaynaaye aamina bintu eh, eh, wahab nabi maxamed hooyadii buu nabiga codsaday ilaahay dambi dhaaf inuu booqdaal ilaahay weydiistay maxaa waad booqan kartaa markuu u tegay buu nabigu danqa ilahi wuxuu aan dambi dhaaf kuu weydiiyo abadan baa leeyay saxaabadii markuu nabigu qabriga ka soo noqda isagoo ooyahay kusoo kusoo baxay markaasaa cumar iyo saxaaba nabi allow maxaa kugu dhacay ilaahay baan idan weydiistay inaan hooyaday booqdo waa ii idmay wasta'dantuu an astakfira laha falam ya'dan lii fadamicad caynaaya raxmatan laha min cadaabi rabbiha markaasaa nabigu ilmeeyey buui waan daqaday waalid adoolu yidhi aabbaha waa alla cadaabi naar buuna ku waarahayaa hadday hilibkaada qayb ka mida waa danqanaysa nabigu waa ilmeeyey fabaka saxaaba falam ara yowmaidin akara baakiyan buuhi cumar kun iyo lix boqoloo saxaabi la ilmaysa kun iyo shan boqol kun iyo afar boqoloo saxaabi oo nabiga la socotay ayaa nabiga ku dartay miraadki aaminoy maxaad eedday waalidatu rasuuli illaah innahaa kaanat min qowmin kaafiriin ma tahay waxay caabudi jirtay waxay tolkeed caabudi jireen dembiga iyadoo naar ku mootay carabna ku naargeli nabig wuxuu ihi camr bnu xay alkhusaaci baan arkay yajuru qusbahu fi الnaar camr eh, bnu xay alkhusaaci eh, baan naarta ku arko xiidmihiis naarta ku dhex jiidahayo la cadaabahayo nabi allo waa sida muxuu ku mutay nabigu wuxuu ihi wuxuu ah kaana awala man hayara diina ibraahim wa awal man baxra albaxiirata wasayaba asaa'iba aw asawaa'ib halkaasaa nabigu la maray carabdan tanay ku raacday asaga hawsha u bilaabay way ku raaceen asaga iyo intuu ku raacahu naar wey saxaabi cam ibnu akham la odhan jiray ibnuljawl buu nabigu ku yidhi weligay ninkaaga eg camilxay lkhusaaci ma arag camilkhay lkhusaaci oo naarta aan ku arko jahanam isagoo la cadaabahayo oon la itusay iyo adugu waad isku egtihiin saxaabi waa isku nabi allo waa sidee bur amaa la cadaaba wuxuu idhi lagu cadaabi maayo muuqaalkan guud adka egtihiina waxaan waa iska ee dhaqan iyo abtir weeye adugu muslim baa tahay wahwa kaana kaafira inahu kaafir dacwo ma gaadhin muxuu ku gaaloobay nabiga xukunkiisa eegaada inahu kaafir liannahu ashraka biاllaah adugu muslim baa tahay laa yaduruka shabahuhu ku dhibi maayo ekaashihiisii maxaa yeelay liannaka muslimu wahwa kaafir hawshaada laskaga ilaayay inama nasiu ziyaadatun fi lkufri horaan bay samayn jireen waa gaalnimo sii kordhaba alla yidhi in badan baa hawlaha ka hadalay qaacidada saa ninka la odhan jira alimaam abu aalib caqiil ibn caiyata tarsuushi kitaabkiisa taxriir lmaqaal fii muwaasanat alacmaal wa xukmi hayri lmukalafiina fi lcuqba walma'aal suu u waday ee u taxliinaya wuxuu yihi gabagabada waxaa weeye aayadaha wamaa kunaa mucadibiin iyo wixii la halmaala oo dhanba adiladaas waxaa lagu xambaari fii hayri اlmushrikiin laakiin waxaa weeye qaacidada qur'aaniga ama sunnadu ay caddaynayso waxaa weeyaan buu hi takfiiru ahli اlawthaani fii kuli zamani wa makaan haddii kale waxaad dhihi doontaa dad khaasa weeye camlulxay iyo nabi maxamed aabihii iyo hooyadii iyo hawla khaas maxaa khaas ka dhigay maxay eedeen noo sheeg dembiga goonida ay galeen noo sheeg dembiga goonida ay galeen noo sheega lagu cadaabaya dadkaan weliba ahalkan nabi maxamed uu ka dhashay waa qoyska carab ogu roonaa ogu din roonaa wey maxay eedeen noo sheeg hawshaan yaan la isku lugeyna mushrikiinta iyo wataniyiintu meel kastay joogaanba gaalo wey waa mushrikuun laakiin min baab qaطci wa washubahaad xaqa intii loo sheego loo caddeeyo oo faraha xananka looga bixiyo hadday wixii intaa ka dambeeya nacnac keenaan bayda ha la gooyo warku waa intaas aayadda wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula jumhuur ahlicilm waxay ku fasireen alcadaab adunyawi kaas siiba gaari maayo anugu ama dunya ku fasir ama ukhra ku fasir takfiiru ahli lawhaani waa qaacida banaanka taala bidaliil ana allaha laa yucadibu axada xataa taquuma calayhi lxujana waa bidaliil waa qaacida banaanka taalla qaacidada labaad ana allaha lam yuusil ila carabi nabiyan qabla muxamadin walaa rasuulan ayadna waa qaacida banaanka taal intaa markaad isu keento waxaa imanaya in ahlulawthaan aan cudurdaar aysan lahayn maxaa yeelay ballan baaba lagaaga qada alfitratu waalcaqlu الصaxiix iyo baqaayaadkii muxuu ahaaye risaaladii ambiyada ayaaba xujo kuugu filan qul falilaahi اlxujaة اlbaaliga falow shaءa lahadaakum ajmaciin xadiidkii bashiir nabi maxamed sal slm wuxuu ku yidhi bashiir ibn khasaasiya kulamaa mararta biqabri kaafirin aw mushrikin fabashiruu biالnaar alimaam ibnu qayim kitaabka zaad ulmacaadka mujaladka saddexaad markuu xadiidkaa qabana wuxuu leey xadiidkan waxaa laga fahmayaa dadkii dhintay qabla muxamadin calayhi الsalaatu wasalaam ee carbeedi mushrikiin bay ahayn naar bayna gelayan kulligood maxaa yaele xujisku bannaankay taalla khaaliqi ku abuuray keligii inaad caabuddo ood asagoo u khuduucdo addoommadan kula midkana aad ka leexato waa masale fitriya wey laakiin inxiraafka ku galay lagugu cuurdaari maayo adiga waxyaabaha kalean cuurdaar ka ogolaan lahay laakiin ilaahay keyrkii alla caabudo hawl soconaysa walaqad bacadnaa waxaa kaloo aayadaha ka hor imanhaya marka daahirka la fiiriyo kore hoos haddii loo dega tacarud ma jire wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummad idiga horraysay ma jirto ilaa nadiir baa loo diroo gaadhay nadiirka ama khaas ha noqdo ama caam ha noqdo walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaquut diin wanaagsan baa soo gaadhay way taxriifiyeen carab taxriifkaas loogu cudurdaari maayo soomaalidu diin fiican baa soo gaadha way ku ciyaaraan way ku dunteen haddana wiilashay dhaleen baa la dhex taagan saxiixa waa diidan yihin waa lagu kari la'yahay markaasaad hadhowna rabtaan inaad u qiilbixisaan oo dadkan kan weeye kan weeye kan weeye hadda kan kan weeye socon mayse waxaa weeye nimaan kan weeye laga helin adduunka ma jiraan <clears throat> fain qulta haddaad tidhaada qad warada alxadiidu saxiix xadiid saxiixa ku yimid bianna alkhalaa'iqa yowma alqiyaamati uunka ilaahay maalinka qiyaama ya'tuuna aadama aadamay u tegi doonaan fayadcuunah wayastakiiuuna way baryi doonaan oy gargaar bay weydiisan doonaan uma nuuxan uma ibraahiima uma muusa uma ciisa uma muxammadan wa saa'ira ikhwaani min alambiyaa kadibna ambiyadii inteeda kale u tegi doonaan idan istiqdana waa soo diideen aakhara marka la tagoo laysa soo saaro banka qiyaama laiskugu yimaadana dadku waxay eh, shafaaco weydiisan doonaan laga soo bilaabaa aadam ilaa nabiy llahi maxamed marka maxaad ka leedihiin shubadan laftirkeedu tatriirictiqaal sabxada sagaashan iyo koobaad baa yadna ku jirta wuuna ka jawaabay qultu waxaa idhi buri sheekhu ahlulmaxshari waa khuruuj an maxalli nisaac annagu waxaan diidanayn axad kaa maqan oo haa'iban ku maqlaynin iyo mid mootan iyo mid noolba oo kula jooga in la weydiisto wax alla mooy axad kale uusan qaban karin inaad dadka ka barido ama aad weydiisato arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii u awoodaan annugu ka hadlaynaye aadama la soo nooleeyey oo banka qiyaamadooda taagan hebelow noo duco ilahay nooga ergeye ma annagaa diidnayba maan iska waalbaleeda moogtay xaggaa maxaa ka doontay waxaad dhihi istikaadadu waa xaaraam markaasuu dhi faistakaadahu ladii min shaacati cala ladii min caduwi war yaa tan yaa isku hayey nabiyullaahi muusoo nooloo taagan ninkay qaraabada ahaayeen war ninka iga ii gargaar maanan ka hadlaynin awliye allay naar iga badbaadi nebi maxamedow janno ii geli ciidanka calowga jabi hanuun iyo hidaaye isii oo qalbigay iimaan geli innaka laa tahdi man axbabtaa meesha taalla idan waxaa weeye alla mooyeen keli ilaahay keligii wuxuu awoodi kara ama keri kari in unka la weydiisto mid nool iyo mid mootan iyo mid maqan baan lena waa gaalnimo laakiin asagoo ka maqan ean ku maqlaynin iyo midka mootan wax la weydiisan kara ma jiraan labadaas labadaa wax la weydiin karo ma jiraan markay noolayn waxay keri kareen iyo waxaysan keri karin midna lama weydiin karo labadaas laakiin midka nool asagu waxaan leenahay waxaad weydiisan kartaa wuxuu qaban karo ama u awoodo haddaad tiro hebel dhagaxan ila qaado igu culus yahay ma annagaa diidan unsur akhaaka daaliman aw madluuman laakiin wuxuusan keri karin haddaad tiraa sheekhbalow caawa awlaadiyo ubad baan kaaga fadhiya waxaan kaaga fadhiyaa dhagaxyahan inaad dahab iyo fidda ka dhigtaan kaa raba haddee hawsha alluunbaa awoodo wax bedeli kara hawlahaasaan ka hadlaynay ummad la soo bixiyo banka qiyaamadoda toban iyo ambiyadeedii iyo awliyada ahli khayrkeedii halla shafeeco qaado ilaahay halla baryo anagu maanan ka hadlinba ee maan is halkan yaan laga bixin qultu waxaan idhi bisheiku ahlulmaxshar dadka lasoo urushay meesha jooga inamaa ya'tuuna haaulaai alambiyaa ambiyaday u tagahayaan yatlubuuna iyagoo ka dalbanaya minhum alambiyaai an yashfacuu lahum ila allahi subxaana wa tacala in uga shafca qaadaan ilahay shafaacaduna waa maxay waa kalaamu shaafici shaafica hadalkiisa ergeeyaha oo la hadla wey ninka laga ergeynhayo ama loo ergeynhayo hadihi shafaaca waa in ambiyadu ilaahay la hadlaan rabbiyow uunkan meesha dhoobane qoraxda ku dhammaaday allow kala xukuna kala saar oo ninkii janno shaqaystana janno u kaxee ninkii gaalnimo shaqaystana gaalnimadiisa ku xukun allowna kala saar waa murugsan tahay allahuma bayin lana bayaana shifaaood cumar oo kale maxaa dhiboo ku jira taas ma annagaa diidnay shayga aad diidan lagu soo dhici maayo waxaa lagu wareegaysan maantoo dhan geedo kore iyo ood baa lasoo jebin war oodaha jebina meeshan usoo dega waxaad war ilaahay khayrkii kitaab ilaahay kitaabkiisa kitaabaan ka ahayn in lagu kala baxoo loo xuguntamo waa gaalnimo waa la wareegaysan waxa adduunka jira waxaan ahayn baa laga hadlay maanto dhan maanta dhan waa lagu wareysan najaashi baa sidan sameeyey nabiyllaahi yuusuf baa ka noqday war nabiyllahi yuusuf najaashi gaalnimo meel ay ku dhaceen keen idinku gaalnimo ad hubta inay gaalnimo tabaad gelaysaan hadda waxaa masar ka dilaacay waa horena bilowday haddee oo laba kun iyo toddobadii bilowday niman leh gaalnimaa maslaxa loo geli karaa ninka fatwooda gaalnimaa maslaxa loo geli waa gaal ninkii fatwooda gaalnimaa maslaxa loo geli karaa murtad weeye waa kaafir billaahi alcadiim hada alxukm atandiiri tadbiiqa ha ii dambeey tadbiiqi iyo nin intii la qabtaa la mujoojiyo meel hala geeyo ha ii dambeeyo laakiin xukumkaad ogaanaysaan waxaa weeye gaalnimo shirki iyo kufri aad ogtahay inuu kufri yahay ninka yidhahdo waa gaalnima haa laakiin limaslaxatin baan u galhayaa asaga galane waa gaal wadaadka u fatooday isagoona waa kaafir bilahi alcadiim ka galay waa murtad wadaadka fatwoodana murtad weeye wa hada madhab salaf saalix alimaam ibnu taymiya kitaabkiisa bayaanu daliil calaa buطaani taxriir safxada saddex boqol afartan iyo sideed wuxuu soo guuriyey xilligii salafka iyo haweeney bintu rawx la odhan jiray ayaa ninkeedii inuu way la dhaqmi weyday waxay tidhi hebelow ifur kuma xamili kare inta aadama adduunku jadaan kugu necbay tihi mankaan ku arko waaban waama isbedelahayaaba muraara dilaac baa igu dhici kuma arki karo nin yahow diinta islaamka ka bixina waxaad yeeli ifur bay tihi wuxuu idhi intay nafta igu jirto ku furi intay tintaydu qoyan buu madaxaygu dhiig leeyahay iga maqli maysid inaa gabadhaan furan ee waxaad samee waxay tihi waayahay dahab iyo fida iga qaado madax furashu dalqad kasta melyan dolar iga siiso melyan dah intaasu diran maya buuhi ku furi oo madax furasho ma ogeli waxaa weeye muhimmadu inaad igu dheganaato muhimaddu waan kaa dulbaxay buuri wadaad xanafi ah oo asxaab ra'yi ama asxaab ra'yi calaa aqali taqdiir sida sidaa saxda asxaab ra'ya ah oo ku ta'auray madhabka abu xaniifa yaa wuxuu yidhi si kale haddii la waayo oo ninku furatiin furitaan diiday oo fasak socon waaya ilaan fasak ninkii baaba taagan biilkayga waanka buu la taagan yahay gogasha habeenkana waa ku filanaya buu leeyahay habeendhaxaygana waa diyaar biilkana waa ka waanan kaa dulbaxaye meel u dhaqaaqi maysid buu ilaa fasak socon maayo dalaaqna waa diiday khulucna waa diiday jugjug meeshaada joog wey meelooga dhaqaaqo laked buu ku noqon wadaad xanafiga wuxuu sallaxay gabadhi wuxuu u baasay wuxuu hi hadday gaalowdo oo diinta ka baxdo ila dhibba haysta gabadhe nikaax wuu burhayaabuu oo way furmaysaa kadib markay furanto islaamka kusoo noqota buu muusan caddaynin oo muusan dhihin gabadhi dhibkaaso kaya sidaa ay saay maslaxa ma dhihin laakiin ishaaro wuu baaqay baaq baa la yidhahdaa xuli kutubta fiqiga waxaa ku qoran laba isqaba haddii ay islaantu kufri iyo gaalnimo ku dhacdo nikaaxu waa burahayaa haa tiri wax ka qaadatay waxay tiri si fiican baad yeeshay khayr allah ku siiyo kafartu billahi alcadiim bay tiri falaq waa kala booday nikaaxi ma soo maaha waa calaa madhab alaxnaaf salafkii baa hawshii ogaaday axmed bn xambal eh, xafs bnu khiyaas ibraahim bn yaziid eh, cafwan yaziid bnu eh, haruun alwasiti cabdullahi bn marag a'imatu salafi waxay dhaheen ayaduna waa kaafira bilaahi alcaiim wadaadka sallaxay baaqayna waa kaafir murtada ma aha ninkii fatwada la soco wuu baaqay maxaa u sheegtay hawsha ayadaa ilaan wuu u sallaxay intuu kubaddi bilay oo sallaxay buu ka dhaqaaqay gabadhi baa laada kubaddi soo ma idan waxay dhaheen asagii sallaxayna waa kaafir bilaahi alcaiim haweenaydina waa kaafira kitaabka ay hawshaa ku qoran tahayna waa ninkii qada waa gaal bay intuu qaada gaarisa geeya su umudaalac waa kitaab fiican waa aad buu u fiican yahay ninka yidhaahdo u boga ee feedhaha saarta waa kaafir bay dheh alimaam ibnu taymiya intuu soo guuriyay buu weliba sallimay qawaaciddaas wuxuu ihi salafku gar bay uley inay sidaa dhahaan waana sawaab weliba ijmaac buu soo guuriyey oo wuxuu ihi waxay salafku ku ijmaaceen ee muslimiintu ninkii gaalnimo ku dhaca uu garanayo gaalnimo uu garanayo ninkii ku dhaca asagoon mukrah ahayn waa kaafir bilahi alcadiim marka ana atabana ninkii gaalnimaa maslaxa ku banaanaan yidhaahda aan ikraaha ka ahayn warku waa in laisfahmay ila tahay aan ikraaha mansuuska aan ka ahayn gaalnimaa maslaxa ku banaana iyo dan iyo xaajo ku bannaanan aan ikraaha alla sheega aan ka ahayn ninka ku dhacay gaalnimadaasna waa kaafir bilaahi alcadiim asagoo garana inay gaalnimo tahay kii fadkooday ama bilee sallaxayna waa kaafir bilahi alcadiim kilaahumaa murtadaan yaa been laisu sheegi marka waxyaabahaan ka hadlaynayaan gaalnimada ummadaha looga duga ha la iska ilaaliyo meelaha laga adeegtaa fara badan meeshaa ha u dhaqaaqina waxyaabaha laga adeegtaa fara badane khaaliqeedan abuura waxaad ogu kufriyaysaan iska laga fogaado wadaad idiin masale xumayn ha la ilaaliyo beryahan dambe reer masar baa hadda fidnadii nagu dhacda annaga soomaali ayaa hadda iyagu haysaa iyagiiba hadda karahayo oo wale waxay leeyihiin waddankii maadaama la tuura daaquudkii la tuuray aan siyaasadda ka qayb qaadanno dimuqraadiyada ha la galo kufriba ha noqoto laakiin lilmaslaxa loo samay niman ba hawshi wada cudurkaa nin walba annagaa soo bilowray shariifkaa baashi qaatay intiin cabdillahi isu ku tagfirinay cabdillahi isu baan ku tagfirinay oo nin carqaad wuu qaaday kaafir bilahi alcayn baana caryaa qaada warkaas wuu la kacay waan ku tagfirinay shariif baa intuu koofiyad soo xidhay baa isaguna qaaday waa ku tagfirinay raadkii oon baabi'in baa qolyo ogaada inaa qaatay qolyo odaantay la kaceen bajishiya la fadhiisteen hadda ayagana so in lagu takfiiriya ma ah ayagana waa in lagu takfiiriyo oo lagu dhejiyo ma tahay mise ma ah niman baa ka buuqay oo maxaa shariifka oga buuqi weyde shariifka marka laiskugu tegaa sidii muxuu doofaar masaajid galay ama dameer masaajidga la baq dhabahayey ee dariya dibadla iskugu degayey maxaa kuwa looga buuqahaya soo in la isweydiiya hawshaa ma ah ninkii gaalnimo uu garanhaya ku dhacay waa kaafir bilaahi alcadiim aalu beyti rasuulna allah ka dhigo ashraafna allah ka dhigo iska daa wadaad muxuu ahaaye sakaraada ogaadanaya mid sakaraadu hawiye ah warkii jooji aalu beyti rasuulilahi hadduu yaho gaalnimo uu garanayo uu ku dhaco kaafir bilahi alcadiim waa ijmacu salfi saalix muran kale looma baahna iyo nacnac kale socon mayso sheekhu wuxuu yidhi marka wayadcuuna lahum waxayna u e, e, wayadcuuna lahum waxayna alla u weydiinhayaan bifasli اlxisaab xisaabta in la kala bixsho fasligu waa waa fadi in la kala gooyo la kala saaro iyo waliraaxati in laiskaga raaxeeyo min dalika almowqifi meesha la taagan yahay ciqaabtaas iyo qoraxda la soo dhoweeyey in dadka loo kala foodqaado dadka la kala xukumo oo wanadacu lmawaasiin alqista ay ka dhacdo bay dad ambiyadu ilahay ka baryahayaan wax kale maa waana awoodaan inay alla baryaan shekh wuxu uhi wahada jaa-izun tani way bannaanta managaa diidnay fainahu min طalabi الshafaacaةi wاdducaaءi اlma'duuni fiihima ducadan ambiyadu ay ducaynhayaan ee maqaamka marka la taagan yahay waa طalab الshafaaca adducaa alma'duunu fiima la fasaxay sharcan ducaya shafaaca managaa diidnay waxaan diidanayn inaad makhluuq min alkhalaa'iqi weydiisato maa laa yaqdir calayh ila allah waqad kaana asaxaabatu saxaabadu waxay ahaayeen yatlubuuna min rasuulillahi fii xayaatihi an yadcuwa lahum sax wey saxaabaduna nabigu markuu noolaa nabi alla u noo ducee bay odhan jireen taasi muran ma laha kama fii xadiidin ya rasuul allah udcu llaaha an yajcalanii minhum xadiidkii hadda aad marayseen waxa wey meel badan ku marteen baa ka mid ah. a ku yimid xadiidu cukaasha waa taqaanaan sabaqa biica cukaasha mahmaaba inoo noqotay somalia haddaynu nahay nin baa nabigu wuxuu yihi toddobaatan kun oo ruux oo ummadda ka mid a ah yaa jannada bikayri cadaami walaa galahay saxaabi baa istaagay ukaasha cukaasha ibnu muxsan buu istaagay nabi allaw ilaahay ii rabbi igu daro toddobaatanka kun wuxuu anta minhum saxaabi kalaa istaago nabi allaw anigana waxaa leeya waa kala dhammaatay kaarku sadaqaka bidaaca ukaasha idan nabigoo taagan baa nabi allaw ii duceey laleeyahay ummu xaraam bint milxaan ayaa nabigu ka sheekeeyey guriga intu maalin hargalay nabigu ka sheekeeyey ciidan barakaysan oo ku duuli doona badoo gaala ku duuli doona oo doomo saaran waxay tii nabi allow ciidankaasi in ilaahay igu daray ii bari nabi wuxuu hi anti minhum waad ku jirtaa ciidankaa duuli doona waad raaci doontaa insha allahu tacaala nabigu haddana waa seexo haddana wuu soo toosay haddana waxaan arkay ciidan muslimiina oo badda ka duulahayo oo muxuu ahaay haddana gaala ku duulahayo aad u qiima badanoo niman wanaagsana waxay nabi alla kuwaana ilahay ibrin rabbi igu daro nab wuxuu anti min alawaliin adugu ciidanka horaad raacday buu ihi kadambe soo gaari maysid ciidanka horaan kugu daray oon la soconnay ilahay nolosha inaad ku jirta kan dambe soo gaari maysid sida bay noqotay ciidanka u horreeya bad ku duulay ka qayb qaaatay gabadhu markii gaalidii la soo jebay la soo noqday ee xeybta laga soo baxay ayaa gaadiidkeeda loo keenay inay fuusho markaasay ka dhacday qoorta ka jeed way dhimatay nabig wuxuu hi anti min alawaliin ciidanka hore ciidan dambaa ka dambeeyey oo khilaafadii zayd macabin sufyaan baxay tii hore khilaafadii cumaan buu ahaa kaa dambe maysa soo gaarina nabigu wuxuu sheegay ciidanka hore ad ku jirtaabuu yacni saxaabadu inay nabiga ka ducaystaan ama u duceeya fii xayaati waa shay mashhuuran muran lahayn tanna ambiyo nool oo maqaam taagan baa laga ducaysanaya lama ahbarahu markuu u sheegay nabigu muslimiinta anahu yadkhulu janata sabcuuna alfan wa xadii sabaqa bicawkaash oo isla xadiidka weeye xadiid cusub ma aha ayib faqaala sabaqaka bicawkaashe ku fiicanta iyo wa qowli umu salama ka mid a wa qowli um sulaym cafwan yaa rasuul allah khaadimuka anas udcu llaaha lahu markuu nabiga u keentay nin caqli badanoo dhallinyaro ahayba nabi allow ninkaada dhallinyarada ay kuu khidmeeyeen anas ah nabi alla u ducee nabiga u duceey ilaahu maalkiisa badi oo awlaadiisa ubadkiisa badi una barakeebo sidii bay noqotay nabig ilah u abalay anasna ilah waa u aqbalay isagoo noolba boqol iyo labaatan ruux bay carruurtiisu gaadheen isagoo noolan dhimanin baa biyihiisi iyo wuxuu asagu ka farcamay waxay gaadheen boqol iyo labaatan ruux oo nool bal hal daacuni dhib dhacay baa waxaa la xabaalay siddeetan ruuxoo biyihiisa ah ilmuhu asagu dhalay iyo gabdhuu dhalay waxay sii dhaleen iyo wiiliisi waxay sii dhaleen bay noqdeen siddeetan ruux waxaa nool boqol iyo labaatan kana waa noosha waa laba boqoloo ruuxoo jaran wey asagoo aan geeriyooni maalkiisu si kale all u barakeeye lala yaaba beertiis laba goor bay dhalaysa meesha hal sabul lagu laba sabul ka baxay afar ba sabul ka soo baxaysa dalaga beerada dadka hal mar u goa laba goor saddex goor ba go'aysa aa aqbalay wa qawli mar'ata kamid nabiga in laga ducaysto almar'a wa qawli mar'ati allatii kaanat gabadh miskiin oo e, muminad ahayd oo e, e, imra'a sawdaa ahayd baa nabiga timid oo suuxi jirtay qalal baa hayay waxay ti nabi allow ii ducee udcu markaasuu nabigu uhi waxaa kuu haddaad doonto waan kuu ducay haddaad doontana waad iska sabri waad dulqaadan inaad sabartaana kuu khayr badan waxay tii nabi allow xanuunka waa u sabrahayaay laakiin markaan dhaceen suuxo maradaa iga faydanta cawradeediibaa muuqanaysa in markaan dhaco aysan cawradeeda muuqana ilahay bari wax kale mara xanuunka ay ahayo aan iska suuxa aan iska rafto waa sabrahaya laakiin inaysan maradu iga faydmin oo cawradeeda la ilahay nabigu intiibuu ilahay u baryay way dhici jirtay maradeeda waxaad mooddaa in lagu xidhxidhay oo koolo lagu xidhay ka furmi way rafan maradeedu dhici mayso idan mafsadadii dhankaa unbay sidii ka ku sabartay nabigu wuxuu ihi iyadoo nool buu ninkii doonaya haweenay ahlu janno ah oo socota oo nool inuu arko falyadu ilaa haadihi nabigu wuxuu hi tan waa ahlu janno aakhara naar arki mayso waa u duceeyey inay janno gelin nabigu waa sheegay waakhir almri sa'alatu nabig markuu u dambaysay waxay nabiga weydiisay adducaaa ah inuu lagu baryo bianlaa tankashifa cinda sarci fadacaa laha markay suuxday dhacdo inaysan cawradu ka muuqanin maraduna aysan ka fedmin nabigu u baryey ilahna waa aqbalay xadiidka xadid la yaqaano caana way fasaxeen ku yimid garanaysaan wa minhu waxaa ka mid ah a u duceeyey fii xayaatihi irshaaduhu nabiga hanuunintuu ku hanuuniyey ama uu tilmaamay lijamaacati min asaxaaba bian yatlubuu inay ka codtaan adducaaa min uways alqarani ida adrakuuh waysulqarn wa khayru taabiciin abuu nabig hadaad aragtaan ninkaas la kulantaan cumarow ka ducayso oo ka ducaysta maxaa yeele waa nin ilaahay caabudo qiimo badan waalidkiina u baari hooyadii hooye uu u baarinsamay uu leeyahay baras baa hayn jiray ilaahay buu baryin baraska alla ka sii qaado xanuunkii baraska waxaa laga yaba in dhibacdaa loogu daayo inuu ku xusto nicmada ilahay siiye haddii mogta lagu wada madoobeeyo oon raadba lagugu reyn waxa laga yaba inaad nicmadii ilowdaba hal meeloo gommadda ah ayaa dhib birdhin yar lagaga reebay dhibic yar waa cad jidkiisinta kalena waa nadiif maku xusuuso wey si kastaba noqotee ka ducaystaa la iska daa nabiga ma ummadda kala ducaysan jirta idan iyaas ibnu qurat almusani yaa saxaabada u duceeyeen aabbihii markuu asagu dhashay ninkaasi iyaas ibnu mucaawiyat almusani ayaa aabbihii baa wuxuu u yeedhay soddon saxaabo welima ugu yadhay caqiiqo saxaabada intii ka joogto cilli dambay ahaydee raggii ka noolaaba iskugu yadhay maalin hilibba u kariyey waxba u daadshay markay ay noolaadeen saxaabada ay si fiican raashinku u cuneen yo wuxuu idhi e, niman yaho wiilkan yarkeen dhashay eed walqalkiisa cunaysaan iigu duceeya saxaabadu waa duceeyeen aamin ba asagu u yidhi markay saxaabadu dhammeeyeen buuhi anaa u ducaynoo waalidoo meel bay xanuunaysee idinku aamiin ii dhaha waalidkii baa la kala baxay saxaabadu aamiin bay yidhahan waa loo aqbalay ninkii asaga ah iyaas ibn mucaawiya wuxuu noqday markuu cimriyey ee mxuu waxayna marka salafku tuhmi jireen maalinkaa soddonka saxaaba uu soo kaxeeyey ee uu u duceeyey ilmihiisay aamin u dhaheen in alla u aqbalay markaad caqiiqo samaynayso oo muxuu ahaaye intaad wadaadaha aad leedahay u roon yihiin u khayr baday intaad soo ururiso ood raashiin fiican siiso ood xoogow saabuun oogu darto ilmaha waan u ducaysana aamin ii dhahadhe adaa waalide ma og tahay oo dhibkaada garan haye marka ka sii da ayaguna ha u duceeyen in la aqbala laga yaabo u badan tahay marka barako badan baa ku jirta laakiin baryahan wahaabiyadu ducada alla ku darayba haddaad doonaa ducey wayba dagaalamahayaanba dadka waa noo duceeya waba kala yaacaya waa la iska ducaystaa ducada lagama cararo saan uun shirki oo la dagaalaman iyo khuraafaad yaan xataa khayraadka qayba ka mida ah la dagaalano hawlaha adaa la iskaga ilaaliyo wa minhu waxaa ka ah ducooyinka a yimid xilliga nabi maxamed dhacayba ama nabigu u sheegay maa warada fi ducaa'i اlmu'mini liakhiihi bidahri اlghayb in nabigu wuxuu noo sheegay in la aqbalayo ducada walaalka asagoo kaa maqan ducaysa uu kaa maqan yahay ilaahw sidaa gargaar ilaahw caafi malag baa ku ag taagan buu nabigu inoo sheego ku dhihi walaka bimili dalik intaad ugu ducaysoo kale adagana allah ku siiyo adaaba ducaysanaya markaad walaalka u ducaynayso in la eg badno malag baa kugu ducaynaya axaadii badan baa macnaha ku timid sunanka iyo meelo badanba ku yimid wagayri dalika mima laa yuxsaru iyo intaa waxaan ka ahayn la koobi karin xataa ana rasuula lla sl slam qaala licumar wuxuu ku yidhi lamaa kharaja muctamiran markuu cumar cumro u baxay laa tansana ya ukhaya min ducaa'ik walaalkaanow hanaga hilmaamayn inaad noo soo ducayso markaad meelaha barakaysan tagto noo soo ducay xadidka dacfi baa ku jira man jaa ilaa rajulin tirmidi baa soo saray abu dawud iyo keyrkood dacfiga ku jira faman jaa ilaa rajulin saalixin laakiin dhaqan salafku ay lahaayeen weeye markay dadku ay cumraystaan ama xajka aadaan in la isfariimeeyo iisoo ducee la yidhaahdo waa dhaqan ay salafku lahaayeen faman jaa ilaa rajulin ninkii u taga nin saalixin wanaagsan wastamada minhu ka codsada an yadcuwa lahu inuu u duceeyo fahada laysa min dalika aladii yafcaluhu lmuctaqiduuna fi lamwaat sheekhu wuxuu yidhi ma aha waxaynu diidanayn ma aha ninkii ruux nool intuu u tagay ii ducee yidhaahda hawshaan diidanayn ma aha waxay mushrikiintan qubuuriinta sameeyaanna ma aha fahada laysa ma ahani min dalika arrinka kama tirsana bu aladii kaasoo yafcalu ay same almuctaqiduuna kuwa aaminsan fi lamwaati dadka dhintay wax ka barya bal huwa xasanatun sunnatun xasanatun wa shariicatun haabita in sulaxadii ahlu khayrka laga ducaysto oy alla kuu baryaan oo aamiin u tiraahdo ama ayaguba aduga ducaysto aamiin kuu dhahaan waa sunna haabita shariica min asharaa'ic wey wahaakada alabu shafaaca sidoo kale erge in laga dalbo inuu kuu ergeeyey miman jaaءat الshariicatu اlmuطaharatu biannahu min ahliha kalambiyaai isna dhib ma laha dadka ila way shafaaco qaada shuhadada culammada sulaxada ambiyada in la noo shafaaco qaada oo ilaahay shafaaca noo weydiiyo intii loo tago ilaahay noola hadla ilaahay noo barya la yidhahdo eedna dhib ma laha laakiin bishar ka shafaaco qaadahayna waa in loo idmo inuu shafeeco adiguna waa inaad muwaxid tahay aan mushrig ahayn ayib famaa lilظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuطaac الظaalimiin huna waa maxay mushrikiinta wey famaa tanfachum shafaacaة الshaaficiin horaan baa la soo sheegay ma lلظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuطaac man ascad الnaasi bishafaacatika ya rasuul الlah man maata laa yushriku biاllahi shayئa nabi allow shafaacado intay gaadhaysaa fahiya naa'ilaة man maata min ummati laa yushriku biاllahi shayئa mushrik shafaaca ma ma shafeeci qaadi karo shafacaan laga aqbali maayo loomana shafeeci qaadi karo asagu ma shafeeco loomana shafeeco mushrik sidaa darteed dhowrka oran waynu baraarujinay dadka dhintay ee muslimiinta ah tu alifka iyo tadka iyo alxaq balaas yaan la geynin leannu nimankaa shafacada la aqbali maayo waa mushrikiin nabigu ruux muslim oo dhintay afartan ruux hadday ku tukadaan ama saddex sab ay ku tukadaan ama boqol ay ku tukadaan oy u shafeeca qaadaan ilahay u baryaan waa loo aqbalaa buuhi laakiin bishar laa yushrikuuna billahi shay-an buuhi afartan iyo boqol anaa luu sharig yeelayn marka haddaad meydkaadii janaasadaada niman ilahay u sharig yeeli oo laga nasan layo caruurtu ka seexan laayihiin aad oola tagto ma shafaaca laga aqbali meydkaas ka lugeyni masaajid ahlu tawxiidka keed markaa si fiican ha lagugu baryo muxuu ahaayey meydkii laakiin haddaad mushrikiin u geyso sun iyo waabaybu ka qaada inuu ku gubtaba laga yaaba ma tahay mise maaha hawshaa iska ilaaliya yaan beel isu sheegin وhkda <clears throat> طلب الشhفاعة ممن جاءت الشhريعة المطهرة بأنه أsgu inuu min أهلha min أهل الشhفاعة كالأنبياء ولهذا يقول الله لرasuuله يوم القيامة sل waxa weydiisoona bari tucطa waa lagu sin baryadaade washfac ergiya tushafc waa laga erga aqbalhayaay wadalika huwa almaqaamu اlmaxmuud maqaamka la mahadin doona unko dhan ay mahadin doona waa shafacada nabi shafacat اlcudma waa tan loo yaqaana shafaacad badan buu nabiga waynu soo sheegnay aladii maqaamkaasoo wacadahu اllahu rabbi u yaboohay ama u ballanqaaday bihi rasuulka sal l slam ama bihi maqaamka ama wacdigaba kama fii kitaab اlcaziiz wadalika huwa almaqaam almaxmuud aladi wacadahu اllahu bihi maqaamka ilahay umaga meel dadkoo dhan ba ay rajeeyaan oo nin walba u hanqaltaago oo la jeclaado oo nin walba quudareeyo nin walba asaguu doonay baa nabi ka soo baxaaya aadan bay soo dhaafi oo aabbihi ibraahim bay soo dhaafi ambiyo dhan bay soo dhaafi nabi maxamed bay markaa mudanaysa oo ilahay shafacada ka aqbalaya marka waa maqaam maxmuud ah oo ilaahay u ballanqaaday nabigiisa muxuu ah sal slm si loo muujiyey iyo ummadiisu waxay dheertay ummadaha kale kama fii kitaabi alcasiiz iyo raxmat min allahi walxaasilu gebagabadu waxaa weeye mahadhadu hadalka biidhiciisu waa maxay ana alaba alxawaa'iji danta iyo baahida in laga dalbado iyo muraadka min alaxyaa'i dadka noolnool jaa-izun waa bannaan tahay idaa kaanuu yaqdiruuna cadday awoodi karaan dadka noolnool ee adduunka jooga waxay awoodi karaan in la weydiisto ay qaban karaan ma diidanin waana bannaan tahay wa min dalika danaha iyo xawaaijta dadka nool la weydiisan karay qaban karaan waxaa ka mid a ah adducaa baryada ilahay inay kuu baryaan fainahu yajuusu waxaa bannaan istimdaadu ducada in laga codsado min kulli muslimin ruux kastoo muslima bal yaxsunu dalika bal way wanaagsantaho way fiicantahy way quruxsantaha layidhi maba aha shay bannaanee ma way wanaagsanta wanaag bay wadataa wa kadalika shafaacatu baa lamida ah, min ahliha shafaacadan in dadkeeda laga codsado ayadna way bannaan aladiina dadkaasoo warada sharcu sharciga uu ku saara biannahum yashfacuuna inay ergeynhayaan maaha nin walba haska tuure waa dadka ergeynaya wey walaakin yanbaqii waxaa habboon oo laazima meesha marka la marayo an yaclama ama an yuclama in la ogaado ana ducaaa man yadcuu lahu laa yanfac ana ducaaa man yadcuu lahu ninka kuu ducaynaya adi alla kuu baryahaya ducadiisa waxba ku tari mayso ilaa biidn اllaah ducadu sabab mustaqil ah oo madax bannaan ma ahee waa bacdu sabab ilaahay awooddiisa unbaa madax bannaan oo dhammaystiran ducada la daldalo ilaahay uusan idmi in la aqbalo socon mayso allay ku xidhan sababka la imow ilaahay baa qabuulka iska leh waa inaad ogaataa anna ducaaa man yadcuu lahu ay man yadcuu laka wey ninka alla kuu baray ama kuu ducaynaya laa yanfacu ducadaas waxba tari mayso ilaa biidn اllah ilahay inuu fasaxa mooyeen wa iraadati rabbi uu doono wamashii'ati rabbi uu markaasi iraadeeya mooyeen wakadalika sidoo kale shafaacaة man yashfac ruuxa ku ergeergediisuna waxba tari mayso laa takuunu ilaa biidni اllah man da اladii yashfacu cindahu ila biidnih walaa yamlikuuna hafaacata walaa yamlikuuna min dunihi shafaacata ila man shahida bاlxaq laabudda marka waa in hawshaa la hela waa inaad tahay muwaxid dadkaad u shafaac qaadayn inay muwaxidiin yihiin ilaahayna uu idmo kownuka muwaxidan waa juز اlcila kown lmashfuuciina ay muwaxidiinna waa juز اlcila kale ilaahay inuu idmana waa asaasu lcilaba ilaahay oo idma adoo muwaxid ah kuwaad u ergeyno muwaxidiina dembi kalebaa galeen macaasi kale ha ku jireen laakiin waa inaysan shirki ku dhicin shirki asagoo shafeeca ma lah balaayo wey ha laga caro kama warada bidalika alqur'an اlcadiim fahada taqyiidu lilmuطlaqi laa yanbagi اlcuduul canhu bixaal aayadaha soo ororee caamka ee muطlaqaadka ama ducada muطlaqada ah ead aragteen idan allay ku xidhan tahay shay kastaaba idan alla kuihan ku xidhan saa darteed waxay yidhaahdeen sabab mustaqil oo taam ah adduunka kama jiro walaa aakharo ilaa mashii'at ullah baad guursan waxaad ku talageysa ubad badan kuu dhasho labaatan sanaad qabaysa ayadu waxba ma qabto adna waxba ma qabtid ubadna ilahayda kala siin maayo jamiic asbab waad la timid la soco maxaa xidhan waxaa maqan amarkii ilaahay mashii'ada ilahay baa maqan waxaad isku daalaysaan ad waan isku daalla an kala nasiibsano gabadha wadaadka loo xeray guursan isla markii uurbaba la bood sababa celimaysa dhiig u horeeya adig mid kale aad guursan islaanteed guursatay waaba waaba xaamil ayadna lagu kala tag sabab iyo cilo dhammaystiran oo iska iskugu filan adduunka kama jirto walaa aakharo ilaa awooda ilaahay ay mooyey subxana wa tacaala alla awooddiisa iyo mashiiaysan waxba u baahnayn laakiin inta kale seeftu way afbaanta waxbay goysaa maxaa la yaqaanaa wixii lagu dhufto inay goyso waxaa shardi ah meesha ay ku dhacaysa inay qaabil lisayf tahay dhagax haddii lagu dhufto maay ka taraysa ayadaa jajabaysa ma tamayso maaha bir haddii lagu horgeeyana dabku waxbuu gubaa haddii waxyaabaan dabku karin laka war meelahaan dabku karin baa jira waxba usan ka tarin wax kastoo wax guba ama wax tara wuxuu ku xidhan yahay awood allah subxaana wa tacaala maxalku waa inuu qaabil yahay allahna waa inu fasaxo dad maxaa lagu yaqaanay dab marka lagu inay qumudaan nabiyullahi ibrahim inta la qabta lagu tuuray nabiyullahi ibraahim baa intii la qabtay xorad la shidahaya bilaad la shidahaya baa la dhigay muxuu ka taray qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim wa araaduu bihi kaydan fajacalnahum alakhsariin waa lagu kala tegey madaxa bannaan ee taamada wax kale u baahnayn waa midda alle iyo mashiadiisa asbaabtan oo dhanba ilaahay markuu nuxurgeliya wax tartaa raashiinka ilahay hadduu ka qaado awoodda inuu ku dheefiya wa ku tari maayo saa u laqdo calooshu dhex wareegi musqushaad geenaysaa shuban buu noqonayaa dhaktar lagula cararaya matse maa hawshaan allah waxaa dheefta geliyo allah nicmadan haya awoodda awood alla weyn marka yaan lagu kadsoomin muطlaqaadku sheekhu leeyahay quyuud bay leedahay fahada taqyiidun lilmuطlaqi laa yanbaqii ma haboona alcuduulu canhu in laga leexdo bixaalin gebi ahaanba